ma dhacayo wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala idaa shaka qofku hadduu shakiyo hal allaqa miyuu talaaq ka dhacay am laa mise kamuu dhicin lam tatluq xaaskiisii furmi mayso walwaracu xalaal meyradkuse siduu ku jiraa an yuraajica inuu markaa waan soo ceshado yidhaahdo wey hadduu qofku ka shakiyo miyaad furtay mise maad furin dee alaaqi waa ficil afcaashiina waxaa u asala alcadam saba maaha alaslu fi lficli alcadam buu ahaa haddaba hadduu ka shakiyo miyaad furtay mise maad furin asalku wuxuu noqonayaa in aanu furin iyadoy sidaa tahay haddana dee baablwarac waxaa la yidhaahda ayaa jira shareecaduna ay dhiiri geliso dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk iyo kayfa waqad qiil iyo axaadiista la midkaa haddaba xalaalmiradku waxa weeye haddii furiinka uu ka shakisan yahay uu yahay furiinkii rajcadu ay ka bannaanayd iyo soo ceshigu inuu rajactu yidhaahdo mar hadduu shakiyey gabadhan miyaad furtay mise maad furin inuu rajactuki yidhaahdo waan ku soo celiyay yidhaahdo ayaa xalaal miirashadu ay tahay laakiin asal ahaan kol hadduu ka shekiye furinkaasi ma dhacay mise muu dhicin muu dhicin wey saa daraaddeed hadday isqabtaanoo waad i furtay iyo imaad furin wa waad iyo kumaan furin ay isku qabtaan yaynu rumaysanaynaa de isagaa la rumaysanaya lanna alasl cadamu alaaq inaan furin dhicin baa asalku yahay wain shaka hadduu ka shakiyo hal alaqa dalqad keliya miyuu furay aw akara mise wax ka badan buu furay lazimahu laqalu inta yar unbaa lagu leeyahy waa sidii oo kale hadduu ka shakiyo ma laba dalqadood baa kaa dhacay mise dalqad keliyaa kaa dhacday macnaheedu waa maxay dalqad wuu hubaa inay dhacday soo talabaadna wuu ka shakisan yahay dee shakigana waa inagii nidhi inaanu jirin baa asala markaa dalqadii labaad inaanay jirin iyuunbaa asalku noqonayaa markaa dalqad qura ayuunbaa qofkaasi ka dhacday bay noqonaysa hadduu ka shakiyo ma labaa kaa dhacay mise saddex baa kaa dhacay waxaa ka dhacay waxay noqonayaan laba tan saddexaad ee ka shakisan yahay tu aan dhicin ayay noqonaysaa alaslu fi lficli alcadam wlwaracu laakiin xalaal muyaradku markan dambe in kaana caadatuhu an yualliqa halaaan hadday caadadiisu ahayd inuu saddex dalqadood rido an yabtadia inuu cusboonaysiiyo iqaaca halaath saddexdiiba rididooda u halkana sheekhu warac iyo xalaal miradkiibuu raaciyey kolkuu ka shakiyey saddex miyaad ku furtay mise kumaad furin xalaal miradkii siduu noqonaya xalaal miradku xaqiiq ahaan dhowr qaabba wuu noqon karaya haddii uu ka shakisan yahay ma dalqad baa mise waa wax ka badan dalqad baa imse wax ka badan de waxa weeye eh, laba inuu laba kasoo qaadaa ku filaanaysa soo garan maysi eh, sidoo kale haduu ka shakiyo laba mise waa saddex iyadana inuu saddex ka dhigo marka saddexdii siduu uga dhigayaa haddii maaragtay imikaba ha fura saddexdii buu leeyay ila saddex cusub ku dhici maayaan hadday saddexda hore ugu dhaceen hadda saddex cusub ku dhici maayaan ee wuu hubsanayaa un inay gabadhaasi saddex kaga furan tahay qolyaha qaarkood waxay yihahdeen khasab maaha inuu saddex ku furo haddae wuxuu samayn karaa inuu iska iska iska sii daayo kol hadduu ogyahay inuu alaaq ku dhacay in aanu sooba ceshin iyada lafteed waa xalaal meerasho kol hadduu ogyahay inuu alaaq ku dhacay laakiin uu ka shakisan yahay alaaqii ma saddex baadoo ma soo ceshan kartid mise wuu ka yaryaho waad soo ceshan kartaa waxba khasab maaha inuu saddex cusub ku ridaayo ha sii daayo sidaa ku nabadgeliyo oo xataa ayaanu guur dambe aanu markaa waxa weeyaan guursan ilaa ay nin kale da isa soo maraan laakin sheekhu wuxu imika maha ugu dhawaaq wain alaqa ixda almar'atayn haddii uu labada gabdhood laba dumar uu qabo mid ahaan furay bicayniha mid buu shaksi ahaanteeda u furay uma ashkarad laakiin waa la gargaro waaye mid ahaan buu furay laakiin waa la kala waaye oo ama isagii baaba noole isagii baa garan ayaa garan waay tuufuray tay marka ama meeshaa mugdi buu ku jiray baa la yihi oo maalan muu arkaynin ama labada mid ahaan iska sii daabuu islahaayo ama afar baabay ahaayeenoo markaa tu cusub inuu guursaduu doonay markaa wuxuu rabay inuu meesha baneeyo markaa mid buu maaragtay furay hadhow buu garan waayey m xaliimaad furtay mise hindaad furtay buu kala garan waayey maxaa la yeelayaa marka uma ashkalad buu yidhi arrintiibaa ka ishkaal gashay u garan waaye wuqifa can waihimaa labadii dumar ahaaba horta uu ka joogsanaya midna u dhawaan maayo <clears throat> waayo mid waliba waxa suuragala tii uu furay inay tahay waxaana la yihahda alaslu fi labdaaci alxurma eeg markaa imika mid walba waxa asal ahaan lahayd inaanu furin laakiin imika waxa la hubaa inuu mid furay sidii labadii maro ee aada hubtay inay mid nijaasowday mataa doontaad ku tukanaysaa maxaa la samayn jiray ijtihaad baa la samayn jiray laakiin ijtihaadka waxaa la samayn jiray waa marka shayga asalkiisu uu ijtihaad kuu celinayo furuujtan iyo abdaacdan waxaa asal xaaraannimaba asalaba dumarku inay xaaraan kaa yihiin ba asal marka halkan ijtihaadkiina kama banaano waan ka yar fikiraya bal hadda u badiyo inay ahay tii furnayd iyaan ka soo qaadayaa ma soconayso marka hadduu booska banaysanayana oo afartii baa ka buuxa mid cusub inuu guursadu doonayaa haduu mid dalqad ku furo ma guursan kara hadda ilaa inta cidda baxayso marka hadduu doonayo inuu hore ka guursado saddex dalqadood buu ku furayaa dee kolkuu saddex dalqadood ku furo khalaas halkaasi way banaanaatay markaasaa markaa meeshan tan cusub markaa soo gelin karaa laakiin mushkiladii wuxuu garan waaya haddana saddexda dalqadood uu ku furaytay ahayd markaa ninkaa isagaa horta labadiiba ka joogsaa lo odhan xataa ytadakara ilaa uu xasuusanayo tii ay ahayd fain qaala hadduu yidhaahdo markii aynu weydiinay haadihi tanay ahayd buu yihi xaliimay ahayd buu yii bal haadihi may hinday ahayd bu haddana yihi dalaqataa labadu way ka furmayaan ilan waxaa la weydiiyey tii aada furtay tumay ahayd iyagii baaba maxkamadda tegay oole dee ha nooc kala caddaytuu furay ilan axkaamtaa ku tacalluqaysa hadduu markaa isagii intuu isku qaadigu labadaba u ka furay waayo labadiiba wuxuu qirtay <clears throat> inay ka furan yihiin buu qirtay waxaan waa baabuliqraar waa qiraal qiraalkana lagama noqon karo haddaad tiraahdo kun doolar baa lagu lahaa yaa kugu lahaa lagu yidhaahdo oo tiraa maxamed baa igu lahaa may may war khaldamee cumar baa igu lahaa labaduba way kugu leeyihin qaadigu labadaba uu xukumaya hadday labaduba sheeganayaan mid walba aniga kurkayga haysiiyo waan khaldamay qaadi kaama dhegeysanaya qaadigu ila mid kastoo wax qirtayba muxuu odhan waa qaldamay buu odhan karaa soo marka mar haddii wuxuu qiraal yahay qiraalku ka noqosho male markaaga hore waxaaga hayso hadalkaaga hayso markaad waxaagii hubsato kelmadda ku dhawaaq wuxuu yihi wain qaala haadihi bal haadihi alaqataa way tegayaan labaduba fain waia axdaahuma mid ahaan hadduu u galmoodo lam yatacayan ialaaqu fi lukraa ma caddaanayso inay ta kale furan labadii uu ka shakisanaa hadduu mid u tago macnaheedu ma aha waa ta kale ta furan maxaa yeelay waa ficil sheegid maaha inoomu she waba inoomu sheegi wa idaa cayana markii hadaba ay bayana weey markii uu hadaba cayimo tii furnayd oo caddeeyo oo uu yidhahdo heblaayay ahayd wajabat ilciddatu gabadhaa dee ciddadeedu way waajibaysaa min xiin alaaq laga soo bilaabo markii u furay ciddadu iminka ka bilaabmi mayso markii furiinka uu riday iyo ciddadeedu kasoo bila waa la garan laaa una lakin de alaaqu iyada ayuu ku dhacsanaa kol haddii iyada markaa uu ku dhacsanaa markii la ogaaday inay iyada ahay tii furnayd ciddadeedu iminka ma bilaabmaysa markan la ogaaday ee markii uu ku dhawaaqay alaaq ayay furmaysaa ma ayay marat ciddadu kasoo bilaabmaysaa maxaa yeelay markuu furayeyba iyada ayuu ujeeday waxaa ka duwan suuradan kale ay soo socoto wuxu uhi waidaa cayana wajabat ilciddatu min xiini alaaq halkaasay ciddadu kasoo bilaabmi wannafaqatu calayhi ila an yucayin labadan dumara ilaa inta uu kala sheegayo tii furnayd dee biilkoodii way u soconayaan labadaba wuu biilaya ilaa intuu inoo sheegayo tuu furay tay ahay wain alaqa ixdaahumaa labada mid uun furay laa bicayniha laakin aanu caynteeda u qasdin lazimahu an yucayina inuu cayimo ayaa laga doonaya e markuu labadii mid ahaan inuu furo doonayo intuu mid maskaxda ku qabto inuu yihahdo heblaayaa furan uu de kaga dhawaaqo ama uu yidhahdo labadooda mid ahaan baa furan intuu saa ugu dhawaaqo laakiin maskaxdiisa xaliimaa ku jirta labadooda mid ahaan baa furan xaliimaan ujeeda dee xaliimaa furmaysa ilan mid buu sooma lakin afka kaga dhawaaqay labada mid ahaan baa furan tii uu niyooday baa dhacaysa waa suuradii hore masladi ka soo baxnay imka aynu noo kala sheeg lahay waxaa dhici karta inuu yidhaahdo labadan mid ahaan baa furan laakiin aanay maskaxdiisa midna si gaara ugu jirin yani labadooda mid baa furan anaana kala sheegi doona saas niyadiisu ay tahay markay sidaa tahay dalaaqii ma dhacaya ha u dhacaya tuu ku dhacaya midna kuma dhacaye hawaduu ku jiraayo marku tii uu isagu markaa cayimo iyuu ku dhacaya wain alaqa ixdaahumaa labadii mid ahaan hadduu furo laa bicayniha laakiin caynteed muu magacaabin muu shaksiyadeeda umuu qasdin muu niyoon laakiin labada midi inay furantuu doonayaa lazimahu an yucayina waxaa laga rabaa oo waajib ku ah oo maxkamaddu ay ku qaadaysaa waxay laleeyahay mid ahaan hadda maaragtay alaaqii ku rid oo alaaqaagii hore mid ahaan tuu ku dhacayo hadda noo sheeg fain qaala markan dambe hadduu yidhahdo haadihi tan laa mayane bal haadihi tan kale alaqat lulaa duuna aani halkan ta horun baa ta dambe ma furmayso ilan halkani qiraal ma qiraal ma aha hawada yaalla ee weli aan mid ku dhicin ayaynu doonaynaa tii uu ku dhici lahaa inuu sheego markuu mid markaa tan yidhi kuba dhacba maya tanta dambe wax ku dhacaa mama jiraan ta dambe hadduu de hadda saani hau fura laakiin alaaqii uu dhex dhigay ee labada mid aan ku dhicin hadda taasuu ku dhacay taasaa markaa furmayso ta kale ma furmayso fain waia ixdaahumaa halkan haddii markaa jimaacu la yimaado isagoo weli cayimin tacayana alaaqu fi lukra buu yihi sheekhu alaaqii tii uu jimaacimahee ta kale ayuu u caynoobaya ayuu ku dhacayaa calaa daahiri lmadhabi madhabku siduu yahay maxaa yeelay dee asalku waa in qofka muslimkii jimaaciisu jimaac xalaala uu yahay oo gabadh furan aanu jimaacaynin marka waxaa laga soo qaadayaa inuu tan doonaya inay la joogto ta kalena tii uu doonaya inay furanto ay tahy saasuu sheeku isagu rajaxay waqiila waxaa la yihi laa yatacayanu may waxaan waa ficil jimaacu waa ficila hadal maaha alaaquna hadal waxba tacyiin ma noqonayo waxba macaynoobayse waxaa la rabaa inuu afka ka sheego dalaaqiisu ta ku dhacayo kanaana markaa rajaxan qiilkana rajaxan faidaa cayana halkan haddaba markuu cayino ee uu sheego tii furmaysay wajabat ilciddatu waxay ciddadii ka waajibi min xiin alaaq markii uu furiin ku dhacay kas laga soo bilaabo sidii suuradii horeba sidii masaladii hore oo kalu bay noqona markii uu furiinka ku dhawaaqay ayuu ciddadu ay kasoo bilaabmaya imika markan uu magacaabay ka bilaabmi maysa saasuu isagu sheekhuleyo masaladii hore iyuu <clears throat> kala mid dhigaya wa qiila qiil baale min xiin tacyiin mayane markan uu magacaabay ilaan intii hore hawadu ku jire markan uu magacaabay buu ku dhacaya sidii alaaqii mucallaqa ahaayoo kale sheekhu isagu wuxuu yihi walawalu asaxu ka hore asixa badan laakin muctamadku waa kan dambe min xiin tacyiin weya labada masle kala duwan isku mid maaha marka hore dalaaq baa ku dhacae inagun baan garanay intuu ku dhacay lakin dalaaqu aslanba mid buu haystay markan kale laakiin dalaaqu sida kii caliqnaayoo kaleun buu ahaa marka de ay gasho furmaysay oo kale ah, marka wixii uu hasameyn yihi ay samayso furmaysay oo kale dee markaasay ciddadu ka bilaabmaysaa dalaaqu ku dhaco tanna waa sidii oo kale markuu magacaabo iyo dalaaqii ku dhacaya markaa alaaqu ku dhacay ayuunbay ciddadu bilaabmi wuxuu ihi wanafaqatu calayhi sidii masaladii hore kale halkana dee ninka biilkii waa laga rabaa ilaa an yucayina ilaa intauta furan sheegayo inuu halkan iyadana waxa weyaan biilkii usii wado labadaba iyaa laga doonay fain maatat hadday dhimantaan buu yihi almar'ataani labadii dumar ahaa qabla tacyiin isagiioo aan inoo kala sheegin teebaa furnayd labada masaleba maslada horena bayaan bay u baahnayd maslada dambana tacyiin bay ubaahnayd <clears throat> walow sheeku labadaba uu tacyiin ka cabiray laakin fuqahadu saas ka cabira maslada horena bayaan inuu inuu inoo sheegay inu ubaahannahay maslada hore masaladan dambena inuu cayimo tii dalaaqu ku dhici lahaa markaa maslada hore taxtaaju ila albayaan maslada dambana taxtaaju ila tacyiin haddaba labada masale doontaba ha noqotay fain maata tilmar'ataan labadii dumar ahaabaa dhintayba qabla tacyiin isagoon kala sheeginteebaa furan wuqifa waxaa la hakin min maali kuli waaxidatin mid kastaba maalkeeda waxaa laga hakinaya oo minhumaa dumarka kamida nasiibu zawjin zawj intii uu ka qaadan jiray xoolaheeda ilain labadii markay dhinteen labada mid baa furnayd oo saddex ku furnayd maalan dalaaqeedu saddex ah midna may furnayn dee tii furnayd ma dhaxlayo ta kalunbuu dhaxlaya laakiin inoomuu kala sheegin weli teebaa furan labada markaa mid walba waa dhici kartaa ti uu dhexlay inay tahay mid walba intii uu dhexalkeeda kulahaan lahaa iyaynu hakinayna ilaa inta uu sheegayo deetna markuu sheego tii uu markaa dee <clears throat> uu furay ama uu cayimo ayaynu markaa odhanaynaa de iyada markaa dhexalkeedi waxba kuma lihid tii kale dhexalkeeda wax ku leeda wain maata zawju haddii isagu uu dhinto iyagiyo nool oo aan waxba kala sheegin wuqifa min maalihi waxa looga hakin xoolihiisa lahumaa labada dumara nasiibu zawjatin zawjadi intii ay qaadan lahayd ila hadday wada joogi lahayn intaasuba isla qaybsan lahaayeen marka iminkana kolley mid baa joogto midna way de wa waxawe way furan tahay lakin waynaan garanayn waa la hakinayaayo dee tii ay markaa caddaatayna inuu tii furneed inay tahay maheta kale iyaa qaadanaysa wain qaala alwaariu haddaba isagii de halkee warka laga heli dee dadkii markaa dhexlaya baa la ohanaya waxba ka ogeydeen tuufuraytay ahay haddaba fain qaala waariu kii dhaxalka lahaa hadduu yidhaahdo ana acrifu zawjata anaa garanaya tii uu furay maahe tii kale fahal yurjicu ilayhi warkiisa miyaa la qaadan fiihi qawlaan waa isku haysta laba qowl baa ku sugan qawl wuxuu leeyahay mee la qaadan maayo warkiisa maxaa yeelay qof buu dhaxalka ka saaraya kolkuu idhahdo heblaayaa de dee dhaxalkiibu ka saaraya soo ma isagina waa dhaxl dhaxluhu dhaxlo kale ma ka saari karaa dhaxalka kama saari kara bay leey qawlna wuxuu ley mee waa la aqbalayaa halkan maxaa yeelay qofkii markuu dhinto dadkii dhaxalkiisa lahaabaa booskiisii istaagay marka isagana de inoo sheegay inu ka rabnay isagii baa dhintay dadkii marka iyagaa inoo sheegay waay maxaa rajaxaan marka waa qiila qiilkan dambea rajaxaan ee kala saaraya wuxuu leeya kani yurjacu fi alaaqi اlmucayani walaa yurjacu fi lmubham labadii masale aynu soo marnaa la kala qaadaya ninkani ma mid buu niyoodayo tiibuu ama ayuu ilaawey mise marka horeba mid gaara muu niyoone intuu alaaqii dhex dhigay buu rabaa inuu mid u leexiyo oo wuxuu ahaa alaaq mubhama hadduu alaaqu mucayan ahaa oo mid uu ula jeeday laakiin tii uun inagu aynaan garanayn de waa loo noqonaya dadkii dhelayaasha waa lohanaya warban maxaad ka ogeydeen ilan waa wax la ogaan kara iyado laakiin haddaanu isaguba mid gaara ee uu hadhow doonayay inuu mid ahaan u leexiyo dee tuu u leexin lahaa ayaa ogaan kara ma ogaan karto markaa warasada waxaa la weydiin karaa alaaqii mucayanka ahaa inay bayaaniyaan bayaankaa looga noqon laakiin tacyiinka looga noqon maayo waa saas khulaasadu fain maatat ixdaahumaa labadii mide hadday dhimato dumar ahaa uma maata zawju haddana ninkii dhinto uma maatat ilukhra tii saddexaadna dhimato tii labaad oo dee qofkii saddexaad noqonaysa rujica ilaa waarii zawji dee ninka markaa waarifkiisa ninka markaa zawjka dhaxlihiisa waa loo noqonoo waa la wareysanayaa waa laakiin waa alaqii mucayanka ahaa kan mubhamkaa waxba looga noqon maayo fain qaala haddaba hadduu yidhaahdo markii loo noqday la wareysto saasuu cabiraa oo mutaqadimiinta qaar badan iska cabiraan lakin alulaa baa ka fiican alawalatu ama al muطalaqatun ta hore ayaa furan wathaaniyatu zawjatun tan xagga dambe ka dhimatayna waxay ahayd tii uu qabay ta ka dambeysay waa tii uu qabay hadduu yidhaa tuu furayna tii ka hor dhimatay bay ahayd hadday dhexlayaasha yidhahdaan qubila min waa la aqbalaya waayo dee lama tuhmaysanayo ti uu dhaxli lahaa bay yidhaahdeen tii furnayd bay ahayd ha de waa sax baa laleeyahy oo dhaxalkeeda waxba taa kuma lihidin khalaas tii isaga dhexlaysay maaratay dhexli lahayd ka dambaysayna waxay yidhahdeen iyadoo xaasay dhimatay oo iyadu dhaxalkiisi wax kuleeda way nala soo gelaysaa de marka mar haddaan mesha dhexlaba aan ka saaraynin waa la aqbalayaa warkooda wain qaala laakin hadduu yidhahdo cagsiga uu yidhaahdo alawalatu zawjatu ta hore isa ta hore ayuu qabay oo dhaxalkeedii wthaaniyatu mualaqa tan damba xagga dambe ka dhimatayna tii furnayd bay ahayd oo dhaxalkiisa waxba kuma laha fahal yuqbalu minhu markan miyaa la dhegeysan fiihi qowlaani labadii qowle aad soo aynu soo marnay yaa ku sugan marka maxay noqon alaaqii mucayankaa waa la aqbali oo de taasi waa war bay ahayd oo de inuu og yahay baa dhici karta laakiin hadduu wuxuu wax mubahme ahaayo marka warasadu soo geli mayso fain qulnaa haddaba haddii aynu nidhaahno yurjacu waa loo noqonayaa yani ilayhi ama laa yuqbalu qawl laa yurjacu fain qulnaa haddaynu laa yurjacu looma noqonayo ama laa yuqbalu qawl waarisa nusadeedan ku qoran dadka markaa warasada warkooda lama qaadanaya haddaynu nidhaahno wuqifa almiiraa dhaxalkii waa la hakinaya xataa yastalixa aley ilaa inta ka heshiinayaan dhaxalkii ila garan mayna si dadkii dhaxalkiisi loo kala ma garanayno marka maxaynu samayn waynu iska hakinayna wa inaynu ka heshiiye saa kala qaadanaysaa deetana dab waa marka de laga heshinaya waa de waa nasiibkii zawjaadka zawjku wixii uu ta ka dhaxli lahaa iyo ta isaga wixii ay ka dhaxli lahayd intaasaa la hakinaya deetana markii ay ka heshiiyaan ayaa de markaas ay uheshiiyaan laga yeelay wain qaala hadduu ninku yihahdo lizawjatihi xaaskii uu qabay buu ku yihi wa ajnabiyati iyo tu kale oo isla socdo maalan oo aanu qabinba ayuu ku yihi ixdaakuma midkiin midkiinbaa furan gabadhiu qabay iyo tu kaleo isla socda ayuu ku yihi labadiina mid ahaanbaa furan rujica iley isagaa la weydiinay maaad gula jeeday teebeed maxaad ujeeday fain qaala hadduu idhaahdo aradtu ljnabiyata taa ajnabiga abaan sheegay qubila qawluhu waa la maqli waa la aqbali markuu dhaartade waa la dhaarin in aanu xaaskiisa ujeedin u ta kale ujeeday hadduu ku dhaartay inuu taa kale ujeeday waa laga aqbalaya wain kaana lahu zawjatu ismuhaa zaynab haduu qabay gabadh la yidhaahdo zaynab faqaala u yidhaahdo zaynabu aaliqun buu yihi way furan tahay buu iska yidhi isagoo banaan iska jooga ayuu yihi zaynab way furan tahay iyadii toosulamuu hadal uma qaala markaasuu haddana yihi aradtu ajnabiyatan ismuhaa zaynab adiga kuma sheegeyn xaaskayga ma sheegeyn tu kale oo zaynab la yidhahyo ajnabia iyaan sheegayay bu zaynabta furin xaaskayma waa tu kale lam yuqbal fi lxukmi hadday maxkamadda arrintu gaadho lagama dhegeysanaya warkaa waayo zaynabta uu furi karaa waate waa tiiso inuu maaragtay waxa weeyaan edabdarro wado oo intuu furay haddana inuu sii haysta uu doonayo ayaa lagu xukumayaa wayudayanu fi ma baynahu wa bayn allahi tacaala xagga isagiyo ilaahay waxaa udhexeeya waa loo kala baxayaayo isagiyo ilaahay baa la isu daynayaa haddii aanay arrintu maxkamadda gaadhin oo uu runtii ay tahay tu kale niyeysnaa tiisii ma furmayso wey hadday runtii tahay oo tu kale uu niyeysnaa tiisii furmi mayso maxaa yeele waa suuragal dee had iyo jeer ama maaragtay yani waxaa jira aalaaqu aahiran iyo aalaaqu baainan furiin daahirka una oo yani xaakimku ama maxkamaddu ay xukumayso iyo furiinka xaqiiqigoo de waxa weyaan xaqiiq ahaan ee gabadhii furantay ah kaa ilahay unba gabadhii xaqiiq ahaan inay ka furantay de ma garan karo qaadigu warkii loo keenay iyuu wax ku xukumaya marka haddaba mararka qaarkood xataa xaqiiqa ahaan bay u furmaysaa iyo warkiisani aanu soconaynin waa waxaa la yidhi waa wixii hadii uu ku dhawaaqi lahaa anfici lahaa hadduu niyoodo niyadaasi isagiiyo ilaahay waxa udhexeeya way anfacaysa wuxuu niyooday wax hadduu ku dhawaaqi lahaa maxkamadda ka anfici lahaa ayaanu ku dhawaaqina uu niyooday uu marka waxa uu niyadaasi cind allah ilaahay agtiisa way ka anfacaysa oo markaa zaynab ba zaynab way furan niyadiisu hadday ahayd tii ajnabiga ahayd hadduu ku dhawaaqi lahaa ka waran zaynab tii ajnabiga ahayd ama zaynab hebel hebel oon tiisiiba ahayn way furan oo maxkamadda hadalkii loo geyn lahaa zaynab hebel hebel de tiisa maaha la soo ma hadduu qalbiga markuu zaynab way furan tahay uu sidaa niyooday ilahay agtiisa way ka anfacaysaa markaa xaaskiisii ka furmi maysa haddaan arrintu maxkamadda gaadhin wuu iska sasaban karaa u iska haysan karaa weeyaan wa in qaala hadduu yidhaahdo yaa zaynabu laba dumar u qabi karin markaasuu yihi zaynabe faajaabathu camratu gabadh kaloo camra la yidhahdo yuu qabay baa istiin malaha waxbuu siinaya hee bay tiri fa qaala markaasuu yihi anti aaliq waad furan tahay teebaa furan haddaba ma waxaa furan tii uu dhawaaqay ee magaceeda uu sheegay mise waxaa furan tanhaa tii wain qaala dira yaa zaynabu zaynabey faajaabatu camratu ay camra haa tidhi faqaala uu yidhaahda anti aaliqun waad furan tahay wa qaala uu yidhaahdana danantuhaa zaynab war zaynab baan moodayey buu ma camray ahay ta ila hadasha anigu zaynab baan moodayey alaqat camratu horta tan lala hadlay baa furmaysa tan la hadlay ayaa furmaysa walaa taluqu zaynabu buu ku yihi sheekhu zaynabna maba furmayso hadda waa magaceeda sheegay ee uu yihi tan la hadlaysana iyadii baan moodayey waayo waxaa la eegaya waxaa la yihi khitaabka toos buu ula hadlay soo ma toos ula hadalkan iyaa ka xoog badan wuxuu malaynayo intuu gabadhu saaweegado adigu waad furan tahay oo aanu tiisii moodaynin oy soo jeedsato tiisii noqoto way furmaysaa ilain iyadiibu toos ula hadlay soo marka imika markuu camro la hadlay isagoo saynab moodayay ee uu yihi adigu waad furan tan u jawaabtay baan uda sheegaya useina moodayo iyadunbaa furmaysa tii kale way badbaadi markaa iyada uu dhiyeysnaa laakiin aanu la hadalda lamu khiaabin waaya markaa taasina waa sida wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo idaa kaana hada طaa'iru guraaba faanti aaliq shimbirkaasi hadduu tukayay waad furan tahay buu fa aara shimbirkii baa duulay walam yucraf lamana garan wuxuu ahaa tag shimbirkii lam taluq imraatuhu gabadhiisu furmi mayso dukaanha way ku tusaaleynayaan waxyaala badan baa dhici kara arrin baa la isku yar qabsanayaa markaasuu oanaya haddaanay sidaa noqonin waad furan tahay wixii deetana hadhow baa la baaday wixii waa la ogaanba kari waaye wa maaragtay waxaa laga yaabaa qof baa de hadal ama qof baa saa yidhi qofkaas hadduu hebel ha furantay qofkii meel alla meelu marayba waa la waayaya gabadhaasi may furmaysaa waa laga shakisan yahay soo ma waa laga shakisan yahay fariinkaasi inuu dhacay iyo inaanu dhicin haddii fariinka laga shakiyan maxaynu odhan jirnay ma dhacayo de waa taynu sheegay wain qaala hadduu ihahdo in kaana uraaban fa anti aaliqun hadduu tukan yahay adaa furan wain lam yakun uraaban haddaanu ahayna fa cabdii xurun addoonkayga xora ama dee laba dumarabu qabayba markaasuu yihi hadduu tukan yahayna tanaa furan haddaanu ahayna tanaa furan tegna bahalki wuqifa can tasarufi fiihimaa labadoodiiba waa laga joojinaya kutaa labadiiba waa laga hakinaya midnama dhawaanayo xataa yaclama ilaa ama yuclama ilaa la ogaanayo de wii wii u ahaa wixii wuxuu ahaa ilaa ay kala caddaanayso labadoodiiba waa laga joojin fain lam yaclam haddaan fain lam yuclam haddaan la ogaan xataa maata ilaa ninkiiba dhintay faqad qiila waxaa la yihi yaquumu lwaariu maqaamahu qofkan dhaxal kale ayaa booskiisii gelayo de waxa weyaan kala sheegay oo arrinkii soo baadhaya qiilkaasi saasuu leey waayahay waqiila waxaa la yihi may laa yaqum booskiisii geli maayo ay wa de waxa weya wa xaqiiqo jirta uuna si ay ahaydna allahu aclam marka halku halkuu wax ka sheegi waana la tuhmaysanayaayo inuu gabadhan dhaxalka ka saarayo marka arrintu adoon iyo kala tahay iyo iyo iyo iyo gabadh inuu de gabadha ka saara ka saar isleeyahay yaa lagu tuhmaysanaya lagama dhegeysanayo wahuwa asaxu kana haddaba sixo maxaa la yeeli haddaba markaan la dhegeysan wuxuu ihi wayuqracu waa loo qori tuuri bayna alcabdi wa bayna azawja addoonkii iyo isagiina xornimuu doonaya iyadiina fur furiinba u yaalla labada kii wax ku dhaceen waa loo qori tuuri fain kharaja sahmu cala alcabdi hadduu addoonka usoo baxo cataqa wuu xoroobaya meesha wa kal lagu kala saaraa ma jire wain kharaja cala zawjati haddii gabadhii qorigeedu soo baxana lam tatluq ma furmayso oo waxaa la yihi qorituurku dalaaqa waxba kama talo laakiin xornimada addoonkii inuu xoroobe iyo xuquuqdii loo sinaa in markaa waxa weeyaan mid uu qaato uu ku xoog roonaado iyo waxyaalahaasaa qorituurashadu wax ka tartahay laakiin labadan dumaree mid la furaya aynaan garanaynin tii la furay tay waa loo qori tuurayaayo tii qorigeedu soo baxaa furan ama aan waaas ma shaqeynayaan marka imika tan haddii qorigeedu soo baxo ma furmayso walaakin hase haatee maxaa la faahidi yamliku tasarufa fi lcabdi addoonkii ayuu iskaga tasarufaya iyo hadduu iibinaya iyo hadduu hibeynaya iyo saas tasarufkii baa u furan laakiin gabadhan inay furanta in kale ma kala garanayno saasuu isagu sheekuu yihi waqiila waxaa kaloo qiil yahay laa yamliku waxba addoonkiina ku maayo kan aana muctabed maaa ku haddaan gabadhiiba la furin dee kana inuu xor yahay iyo in kana lama kala garanayo hadday gabadhu furantay baynu ogaan lahayn inuu kani aanu markaa xoogan xor ahay inuu addoon yahy o lagu tasarufi lahaa lakin haddaan furmin kana laguma tasarufi karayo marka maxaa la samayn qaarkood waxay waa lagu celinaya qorituuradki lagu celinaya dabeetana hadday addoonkii usoo baxdo waa lagu celcelinaya ilaa inta addoonka usoo baxayso marka da marka hore la iska xoreeyo iyay iska ahayd kol hadii lagu celcelinayo halkaa wuxuu kaga baxay sheekhu shakigii alaaqa imikana wuxuu gelayaa alaaqulmarid ninkii xanuunsanayey ee iskaba dee maaragtay geeridiisii soo dhawaatay haddii uu gabadh xaaskii furo uu doonayo matala in dhaxlin qaar badan baa sameeya inuu saddex daqaadood ku furaa laga yaabo hadday isku yar xumaayeen oo kale ma imika xoolihii o dhan la siinaya saddexdii bay iga tahay ciddii kale wax qaadanaysa ha qaadato wuxuu yihi sheekhu wain allaqa imra'atahu hadduu xaaskiisii furo alaaan saddex dalqadood fil marad markii markaa xanuunku hayey ee de geeridiisi iska dhawaatay xanuunkiisu markaa kii makuufka ahaa uu ahaa haddii uu xaaskiisii saddex dalqadood ku furo wa maata sidiina uu ku dhinto lam tarihu dhaxalkii soo geli mayso fii asaxi lqowleyni waa la isku haystaaye labada qowlee ku jira kooda xoogga badani waa inay dhaxalkii soo gelin waayo alaaqi ma dhacaya waa laisku waafaqsanya alaaqi inuu dhacayo alaaqani inuu dhacayo oo qofkan dumar ay furmayso waa laisku waafaqsanya kol hadday furantay oo alaaqii saddexda ahaa uu ku dhacay dee halkii dhaxalka kasoo geli awjaba ma ahe watariu fi laakhari qowlka kale wuxuu leeya me way dhaxlaysaa oo waxaa la yidhahdaa almucaamalatu binaqiidi qas alqasd alfasid ujeedada xun cagsigan in qofka lagula dhaqmo qofku hadduu ujeeddo xun leeyahay in ujeeddadiisaa xun aan loo fulinin ee laga hor yimaado cagsigeeda lagu dhaqo iyaa la yidhaahdaa mucaamala binaqiidi alqasdi alfasid iyadoo la sameynayo oo sidii kii markaa dee qofkii u dhexalkiisa lahaa dilay oo kale so isagaba waxa weeye lama odhanin ma dhexlaysid waayo ujeeddadiisu waxay ahayd xoolaha hore u gaadhin qasad xun buu markaa lahaa dasadkii xumada markaa lagu ciqaabay cuqiba bixirmaan kana waa sidiio kale markaa qaacidadii ahayd man istacjala shaya qabla awaani cuqiba bixirmaani iyo almucaamala binaqiid qasd اfasid way isgudagelayaan lakin tanaa ka balaaran almucaamala binaqiid اqasd اfasid way ka guda balaaran tahay qaacidadii ahayd man istacjala shaya qabla awaanihi cuqiba bixirmaani haddaba qowlka labaad saasuu leeyahay ahar saxaabana wuu daliishanayaayo cabdiraxmaan ibn cawf radia allahu tacaala canhu iyaa xaaskiisii furay isagoo xanuunsanaya marka de waxaa laga yaabaa allahu aclam in isagu dee uu si caadi isaga furay aanu islahayn dhaxalka udiid baa dhici karta wuu xanuunsanaya wuu furay sidii baanu ku dhintay waktigii cumaan ba radi allah labiy soddonkii ba dhintay cumaan bin cafaan baa markaa amiirulmuminiinka ahaa cusmaan baa markaa arrintii loo keenay uu dhexal siiyey oo dhaxalkii wuu soo geliyey qofkii dumar ahay marka aharkaana way deliishanayeen laakiin muctamadku waa inaanay dhexlaynin ninkani de waxa weya wuu qaldamay arrin foolxun lagu sameeyey laakin de mar haddii dalaaqii dhacay dhaxal ma jiray waayo haddii dhaxal baa jiraya la yidhaahdo dee ishkaalaad badan baa imanaya ninkani qofkan markuu furay gabadhan markuu furay tu kalu guursan karaa ilan saddex ba ku furay soo ma waxaa laga yaabaa inuu afar dumar qabay mid ay markaa isku xumaayeen buu saddexdii dalqood ku furay isagoo xanuunsanayo liita to kalena wuu guursaday dee guurkii wuu asaxayaa isaguna guurkii hadduu asaxo hadhow markuu dhinto imse dumaraa dhaxli haddii tii uu furayna la soo geliyo inay shan dumara iyo lix iyo toddoba iyo dhaxlaan baa meesha imanaysa oo kuwii uu furfuray lasoo geliyo meesha de taasina markaa waxa weeyaan way khilaafsan tahay sidii shareecada lagu yaqaanay markaa muctamadku ama qowlka xoogga badani waa inay dhaxalkii soo gelaynin waaya haddaynu qowlkan dambe qaadano aynu idhaahno dhaxalka way soo gelaysaa wa ilaa mataa tariu ilaa goorma iyay dhaxalkiisa soo geli marka la yidhaha way soo gelaysaa fiihi alaaatu aqwaal qoladii lahayd way soo gelaysaa iyaa iyagiina isku sii khilaafay ilaa goorbay soo gelaysaa axaduhaa qowlka koobaad wuxuu leeyahay annahaa tariu way dhaxli aya waqti mar alla markuu dhinto sanad kadib laba sanadood kadib iyadoo cidda baxday iyadoo nin kala guursatay iyadoo hadday doonto nin kalaba guursatay iyay markuu dhinto dhaxlaysaa buu qawlkaasi leeyay wathaani qowlka labaad wuxuu leeyahay in maanta haduu dhinto qabla an tanqadiya alcidda intaan weli iyada ciddadeedii dhammaan hadduu dhinto warisatu way dhaxli wa in maata bacdahu hadii uu dhinto ciddadii oo dhammaatay oo dee raggii kaleba ay xalaal u noqotay lam tarisu dhaxalka soo geli maysa wahaaliuka saddexaad wuxuu leeyahay in maanta haduu dhinto qabla an tatazawaja intaana nin kala guursan wariatu dhaxalkii way soo geli wain tazawaja hadii nin kala guursatayna lam tariu dhaxalkii soo geli mayso marka aduu madaahibtii kale iyaa waxay u badan tahay qawlkan odhanaya dhaxalka way soo gelaysa hadday dhaxalkii soo gashana iyaguna saddexdan qowl iyo isugu sii khilaafayaan shaaficiba aqwaashiisiina ah qolaale weligeedba dhaxalka way soo gelaysaa iyadoo nin kale guursatay haday doonto nin kale qabo doonto caruur dhashay ila ninkan xanuunka waxa laga yaaba anun ku raaga soo ma muddo dhulyaal iska ahaado iyadoo nin kaleba caruur u dhashay ayay kana dhaxlaysaa markuu dhinto keedaasina hadduu dhinto way dhexlaysa dabeetana maxaa meesha imanaysa laba zawj inay mar qura wada dhaxasho ayaa markaa imanaysa qolana waxay leedahay war halkaasi waa fool tahay inuu nano qof dumariya mar qura laba nin wada dhexlaysa taasi arrin maaha ee waxa weeye inta aanay cid kala guursan iyuunbay dhaxalka soo geli haddii kalena soo geli mayso qolana waxay leedahay taa lafteedu way fogtahay tahay gabadha xataa ciddadii ka baxday inay dha way intay ciddada ku jirta uun uun ha dhaxasho qoladaasi lahay saddexdaa qol baa isku jira laakiin waad soo garatay da rajaxnaa inuu yahay mar walba dhaxalkaba soo geli mayso taasi waa markii isagu uu alaaqay laakin wa in saalatu alaaq hadday iyadu weydiisatay aalaqa halaa furiinkan saddexdaa hadday iyadu cudsatay oo inuu furo iyadu dalbatay faqad qiila laa tariu waa sida rajaxane waaa laba dariiqa isku khilaafsanoo ariiqa waxay leedahay halkan dhaxalka baba soo gelayso khilaafkana waa laga saaray waayo iyadaaba codsatee gabadh iyadii codsatay hallay fura oo saddexdaa laygu fura tiri saddexdii lagu furay in haddana dhaxalkii la soo geliya meesha iman mayso waqiila calaa qawleyn ariiq labaad baalamayane mar haddii isagoo xanuunsanaya uu furay tasarufaat lmariid waa isku mid une labadii qowl hala geliya lakin waa ariiqa daciif wain callaqa alaaqahaa calaa sifatin haddii uu marka horeba isagoo caafimaad qaba hadduu doono aan xanuunsanaynba ayaa furiinkeeda wuxuu ku xidhay calaa sifatin arin tafuutu bilmowt ay caddaanayso inaanay markaa la helini oo yani ku dhaafaysa geerida tusaalaha ku faham bian qaala inuu yihi kale in lam atazawaj alayki haddaan kula guursan waayo fa anti aaliqun alaaan saddexdii baad iga tahay mar marka laisku yar kaco ayay timaadaa moogta gabar baad leedahay gabar baad leedahay gabar baad leedahay marka dambe wuxuu ohanayaa haddaan saddex kula guursan waayo saddexdii baad iga tahay waaya dee kolkuu sidaa yidhaahdo gabadhaasi goormay furmaysaa haddaba haddii uu dhinto isagiion saddexdii la guursan hadduu dhinto isagiion la guursan markaasaa waxaa caddaanaysa inay furantay ila waa ka isagoo la guursan buu dhintay ila waa soo marnay in haddii nafi marka in wax lagu calliqayo haddii nafi la raaciyo maxaynu odhan jirnay waa qabla almowt geerida ka hor marka wuxuu yidhi haddaan kula guursan waayo saddexdii baad iga tahay waa iska sugnay uu guursan doonaa iska suga uu guursan doonaa iska suga furin ma dhicina uu guursan doonaa iska suga dhibayba muxuu guursan markaa waxba guursanayo furantay goormay furantay qabla almowt geerida ka hor bay furantay ma ka dhigaynaa alaaqulmariidki ila ninkii xanuunsanayey saddexda dalqadood ku furay markuu xanuunsanayey iyo kani isku mid ma noqonayaa halkii baa laga hadlaya fa maata markaasuu dhintay isagii guursan weeyaan fahal tariu miyay dhaxli calaa qowleyn laba qowl ayaa iyaguna meesha ku jiraya oo dee waa tan waxa weeye ma waxaynu fiirinaa markii uu de waxa weeye ninkani isagoo haduu doon caafimaad qabaabu sidan yidhi ma waqtu tacliiqii baynu eeganaa mise waqtu taxaquqi sifa waqtu wuquuci alaaq marka alaaqu uu dhacay markaa iyadana halkiibaa markaa imanaya laba qowl iyaa ku sugan iyadana markaa de waaa rajaxanuun inaan dhexlayn illa way furantee waidaa callaq wain callaqa hadduu ku xidho alaaqaha furiinkeeda calaa sifatin laa budda lahaa minha wax aanay ka maarmayn wax aanay ka maarmaynin hadduu furiinkeeda ku xidho ka sawmi wasalaad haddaad soonto intaad nooshahay haddaad soonto ama ramadaan ama keyr ramadaan saddexdii baad iga ama wuxu hi tukato saddexdii baad iga tahay may ka maaranta inay tukato kama maarmayso lan waajib ilahay saare waayahay ama wa ku hadaad gurigaa ka baxdo saddexdii baad iga tahay dee guriga marun bay ka bixi gurigeed ku jiri karaysa fahiya calaa qawleyn kadibna markaa laakiin waa markuu de mariid yahay kani tacliiqani fi xaali marad wey waa in callaqa kii mariidka ahaa kii xanuunsanaya dhulyaalka ahaa iyaa wuxuu yidhi hadaad guriga ka baxdo saddexdii baad iga tahay wixiina ay ku qasbantay inay ka baxdo deetana way baxday ila kama maarmayse alaaqii wuu ku dhacaya alaaqii markuu ku dhaco dhaxalkii miyay soo geli mise soo geli mayso iyadana labadii qowl iyuunbaa ku sugnaanaya ila ninka nin xanuunsanayo markuusan yidhi wain laacanahaa fi lqadfi lam tariu tan iyadu waa kale isaga ninkaa xanuunsanaya ee iska dhul ah hadii uu qadfo oo xumaan baad samaysay u yihahdo ama oo kale deetana de maxkamadda arrintii soo gelaysa maxkamaddii markaa isagii waa la dhaarinaya inuu wax ku arkay shanta dhaarood ee noo soo socdee licaanka la yihahda ayuu maraya shantii dhaarood markuu maro iyadii maxaa ku dhacaya saasay kaga furan tahay haddaba markay saa uga furanto wa maadaama ay arrintani ahayd fii xaali lmarad dhaxalkii miyay soo geli mise soo geli mayso wuxuu ku yidhi lam taritu halkan halkan dhaxal soo gelaysaa qowlan waaxidan meesha ma yaalo isagu siduu markaa sheekh udhiga waa sidaa maxaa meesha arrin kalaaba culus baa taa ninkan dhaxal keeniy waxaan arrinta maahe dee qadaf iyo hawlaa meeshai yimid laakiin iyada lafteeda qiil odhanaya way dhaxlaysaayo qowleynkii soo gelinaya wuu jira wain qaala hadduu yidhahdo idaa jaaa ra'su shahri fa anti aaliq bishu markay bilato waad furan buu uma wujidat isifatu bishii waxay bilatay wa huwa mariidun isagiioo xanuun tabcaan oo sariirta yaal oo nafka eega iyay bishiiba bilatay markaasay dee furantay laakiin markii xaalu tacliiqii uu caafimaad qabay lam tariu buu ku yihi sheekhu yani nadaran ilaa xaal tacliiq oo waxaa la eegayaa waktigii uu tacliiqa sameeyu halkan uu ku xidhay furiinka dee nin caafimaad qabo ordayo boodayuu ahaa markaa dhaxal udiid ismuu lahayne de wuxuu lahaa saasaynu kala calaf qaadnay maca salaama dee tii unbaa ku beegantaye isagu laakiin dhaxal udiid arrintu meeshu may ahayne waxba halkaa dhaxalka la soo gelin maayo halkaa wuxuu kaga baxay iyadana qofkii xanuunsanayey wuxuu yihi baabu rajcati furantay gabadhii furiinkiina dhac soo ceshigii iyo axkaamtiisi ba halkan lagaga sheekaynay wuxuu yihi idaa alaqa alxuru ninkii xorta ah hadduu furay imraatahu xaaskiisii dalqatan dalqad qura hadduu ku furo aw dalqatayni ama laba dalqadood aw alaqa alcabdu ama adoonkii uu furo dalqatan dalqad keliya labaduba bacda dukuul gabadhiioo ay la aqal galeen hadday furaan bikayri ciwadin iyadoo oo aan markaa khuluc arrintu ahaynoo dalaaqa aanay waxba dhaafsanin falahu ninkaa waxaa u bannaan an yuraajicaha inuu soo ceshado qabla an tanqadiya alciddatu ciddadu intaanay dhammaan rajco yaale yaa wax soo ceshan kara waxa soo ceshan kara nin aanay horta dalqadihii ka dhamaan oo hadduu xor yahay waa inaanu saddex gaarsiinin dalqad qura ku furay ama laba ku furay iyaa soo ceshan kara qodobka labaad gabadha la furay waa inay tahay bacda dukuul waa inay isla aqal galeen gabadh aanay islaba aqal gelin dee ciddaba ma lehe muxuu soo celiyaa ma soo cesho arrinka saddexaad waa in dalaaqu aanu aan wax la dhaafsan oo khuluc waa in aanu ahayn hadday laakiin meherkeedii isku furatay ama ay lacag kalaba isku furatay oo furiinka ay iibsatay oo khuluc arrintu tahay de ma soo ceshan kartid oo inag soo marnay alaaqaasi waa alaaq baa-ina oo saa lagu kala baxayo guur dambu baa ka banaan laakiin waan ku soo ceshaday ma soconayso lacagtaba waxay u dhiibtay inay madax banaanaato arrinka afraad waa inaanay ciddadii ka dhammaan ciddadii oo dhammaatay waan ku soo ceshanaya iyaduna dee shaqayn mayso socon mayso saasuu ku yidhi alaqa alxuru imra'atahu alqatan aw alqatayni aw alaqa alcabdu alqata bacda dukuul la aqalgalka dabadeed hadduu dalqad furay bigayri ciwadin isagoo aan waxba ku bedelanin alaaqa waxba dhaafsan falahu an yuraajicaha inuu soo ceshado ayaa u banaan qabla an tanqadiya alciddatu intaana ciddadu dhammaan sida ilahiy subxaana wa tacala u yihi faamsikuhuna bimacruufin aw sarixuuhuna bimacruuf ama faamsikuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruuf lakiin abcan sida aayadduba ay sheegtay bimacruuf la yihi de waxa eh, maaratay waajibku uu yahay in aanay ujeedadu ahayn dhibaatee oo soo cesho o kolkaad soo ceshata ee eh, ay waxoogaa joogto haddana ha u dhawaanayna lakin haddana dalqada kale u dhiib waa inaanay arrintu sa ahayn ciddada ku dheere aanay arintu ahayn ay markaa tahay wanaag soo ceshi wanaaga ood wanaag kula doonayso waa inuu yahay walahu ninkii waxaa u banaan inta aanu soo ceshanba an yualliqahaa inuu iska furo furin labaad wa yudaahira minhaa ama uu dihaar ka galo dihaarku waa inuu markaa yihahdo hooyada hooyadao kale tahay wa yuliya minhaa inuu ka dhaarto iyo ansaxaysa qabla an yuraajicaha inta aanu sooba ceshanin wuxuu leeyahay sheekhu qofkiioo gabadhiioo furan oo ciddadii ku jirta oo inuu soo ceshadaa u bannaan tahay isagoon soo ceshan dalqad kale ma ku furi karaa ha wuu ku furi karaa dalqad kale wuu ku furi karaa waayo inta aanay weli ciddadii ka dhamaan xaaskiisii ayay la axkaam tahay sida shaafici yihi shan hiya zawjat fii khamsi aayaati min kitaab illah shan ayadood waxay ku tahay buu yihi zawjo ayay ku tahay maaragtay waxa weeyaan rajciyadii waxaa ka mid a ah marka aayaat alaaq aayadii furiinka ka hadlayayo furiinka wuu ku dhacaya lannaha fi xukmi zawjaat hihaarkii ay suuratu qadsamic ka warrantay marka waxa weeyaan nisaahim baa laga cabiray soo ma aladiina yudaahiruuna minkum min nisaaihim dumarkoodii marka hihaarkaasi gabadhan furanee ciddada ku jirta iyaduna ma dumarki maarata ma ninka waa dumarkiisii miya la odhanayaayo ma ku dhacaya haw ku dhacaya oo haduu yihahdo dhabarkii hooyado kalaad iga tahay ma hoyado kalaad iga tahay wuu dambaabay dihaarka axkaamtiisiina way qabanaysaa sidoo kale hadduu ka dhaarto wallahi inaanan kuu dhawaanayn hadduu yidhaahdo sanad ama wallahi inaanan kuuba dhawaanaynin hadhowna uu soo ceshado dhaartii ma qabanaysa way qabanaysaa oo axkaamta ilaga inoo soo socda waa lagu qaadaya saddexdaasiba way qabanayaan waayahay ta markaa afraad iyo tashanaadba way inoo imanayaan wuxuu yihi wahal lahu an yukhaalicahaa miyay u banaan tahay in uu khuluc la sameeyo inuu yaa dalqadii kalena iga iibso ama labada kalena meherkaaga igaga iibso iyadiyo furanba ma banaan tahay taasi fiihi qawlaan laba qawl baa tan ku sugan asaxuhumaa ka rajaxani waxa wey ana lahu dalika ha way banaan tahay ilan waa furiin mar hadduu banaan yahay inuu yidhahdo furiinka wax igaga bedelo oo dalqad cusub uu ka iibiyo de way iska banaan oo caadi weeyi maxaa yeele axkaamtii zawjada ayay weli ku jirta wain maata axaduhumaa labada midkood hadduu dhinto iyadiyo ciddada ku jirta warisahu laakharu kii kale u dhalaya oo isdhaxlayaan iyadoo ciddadii ku jirta hadduu ninkeedii dhinto soo ceshan karayey way dhexlaysa iyadii hadday dhimatana uu dhexlaya oo halkaana maxay soo gelaysaa aayaddii ahayd walakum niصfu ma taraka azwaajukum ilى akhir اlaaya marka wuxuu yihi alrajciyatu zawjat fi khamsi aayaati min kitaab illah shan aayadood marka waa aayadihii alaaqa iyo kuwii dhihaarka iyo kuwii ilaaga marka halkan tan markaa waxa weyaan khulciga fima iftadat bihi ibtidaaga aayaddii qurciga ka hadlaysay iyo sidoo kale dhaxalka shantaa aayadood zawjadii bay la xukun tahay oo way soo gelaysaa qof la qabo oo kale oo ninkeedii uu qabo aan la furinba iyay la xukun tahay halkaa marka la walaa yaxilu lahu uma banaana gabadhii uu furay ciddada ku jirtay waduhaa inuu la mucaamalo jimaaco oo u galmoodo lama ogola maarata qaar ba intay isfuraan un haddana aan maaragtay axkaam iyo waxba dee eegine maalinta haddana waxoogaa telefon inta lagu soo wada hadhadlo iyadiyo waan ku soo ceshadayba aanu odhanin ayuu hadduu doona iskala macaamilaya marka arrintaasi arrin markaa la ogol yahay ma aha ilan mabuu soo ceshanin walal istimtaacu biha xataa si kale inuu ugu istimtaaco tataabasho iyo wax noocaasa ula yimaadaa ma banaana qabla an yuraajicaha inta aanu soo ceshan ilaa uu waan ku soo ceshaday yidhaahdo waxba ka socon maayaan لqowlihi tacaalى وبcuulatuhuna axaqu biradihina fi dalika in araaduu iصlaaxa intay ciddada ku jirto ninkeedaa xaq u leh birad inuu soo ninkooda aq ule inay soo ceshadaan soo celiyaan halkee loo celinaya waa xalaalnimadii baa layihi meel kaloo loo celiyaa ma jirto xalaalnimadii baa lagu celinaya oo macnaheedu ay tahay way ka baxeen gabadhan halkaad kusoo celinaysa waa xalaalnimadii ilan maarata waxa dadka guurkii baa lagu soo celinaya macnaheedu guurba ma jiro imika markaa soo maha haddaanu guurma jirin muxuu ugu tegi uu ku xalaashani marka guurkii weli muu dhamaan ee guurkii u jira waa ka soo celinaye waa xalaalnimadii weeyaan marka xalaalnimadii bay ka baxday xaaraan bay u baxday markaa waa ka mamnuuc waa inay ka xijaabato ka astura iska asturto iska ilaaliso guriga ay ku ciddo tirsanaysa waa inaan ugu soo gelin iyadoo cidila socoto mooyaane oo khalwadii iyo wixii o dhami xaaraan bay noqonaya ibn cumar radi allahu taala anhu sal waa ka sugan xaas uu furay oo xagga masaajidka ka xigtay oo gurigeeda uu sii mari jiray albaabku kusoo garaaci jiray si ay ugu banayso markaa lama ogola iyagoo isfuray ba haddana iska wada socsocdaan qaarkood sanad kadib baa laga yaaba inay ku yihahdaan xataa mana manaan soo ceshani lakin de waan iska wada joogjoognay maxaa markaa waad yaabaysaa su-aalaha mararka qaarkood imanaya fain waiahaa ninkani haddii haddaba gabadhii u jimaaco walam yuraajichaa isagii oon soo ceshanin fa caleyhi lmahw meher labaad baa lagu leeyay iyadoo ciddadii ku jirta oonu soo ceshan haduu la mucaamilo waxaa laga doonayaa meher labaad oo meherkii guurka aan ahayn maxaa yeelay de waa jimaac xaaraana weeyaan oo gabadh aan markaa waxa weyaan u xalaal ahayn waxa wey kula dhacay laakiin dee shubha meeshii taalo shubhatu ariiq baa ku jirta oo culamadii qaar baa waa xalaalleh culamadii bay qaar banaynayaan marka maadaama khilaaf jiro wadu shubhu noqonayaa wadu shubhahaana waxaa ka waajibaya meher xad laakiin ka waajibi maayo oo maarata xaddu zina halkan kama kama waajibayo wain waiahaa haddii jimaacii uu sameeyo iyadii oo aanu soo celin uma raajacaha kadibna uu soo celiyo waan ku soo lazimahu lmahru meherkii aanu sheegnay waa laga doonayaa un calaa daahiri nasi naska imaam shaafici daahirkiisu siduu yahay wa qiila waxaa la yihi fiihi qowlu mukharajun qowl kale oo la takhriijiyey baa jiro anahu laa yalzamu inaan meher lagu lahayna waa masale aynu soo marnayoo nikaaxulmushrik awaakhirtiisi aynu ku soo marnay haddii uu ka soo hor islaamo waa tii ciddo gelaysa hadday madkhuul biha ahayd intay ciddada ku inag in meher baa waajibaya lakin hadda iyaduna soo islaamto wuu ka dhacayaa buu ahaa naska imaam shaaficiye halkaa halkaa lafteedana markaa halkanaa masalada looga takriijiyey waati markaa naqliya takriij labada nasba halkaa waynu kusoo akrinay waa iska masalada ina soo martay markaa waxaanu hore usoo rajaxnay taqriiru nasayn nasru in meeshiisa loo daayo kana halkiisaa loo daynaya ama ha soo ceshado ama yaanu soo ceshanin meherkii waa lagu leeyay mar haddii jimaacu uu ka horreeyey soo celinta wuxuu uhi wain kaana alaaqu qabla dukuuli haddii qofkan duma gabadha uu furay isagiioo aan laba aqalgelin aw bacda dukuul ama markii uu la aqalgalay kadib buu furay biciwadin laakiin waxbuu dhaafsaday furiinka oo lacag bay bixisay falaa rajcata low soo ceshi ma jiro khuluc hadday tahay waxba soo ma jirayso haddii qabla dukuul iyadoon laba aqalgelin ay tahayna de iyadana ciddaba male yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma alaqtumuuhuna من qabli an tamasuhuna famaa lakum calayhina min cidatin tactaduuna kol haddaan ciddaba ku jirinna de gabadhaan ciddo ku jirin lama soo celiyo wain ikhtalafa hadday murmaan oo faqaala uu yidhahdo qad asabtuki waan kula aqal galay oo jimaac baa dhacay faliya rajcatu intaanan ku furin waynu is aragnay markaa ciddaad ku jirtaaye waan kusoo ismaba inaan arag inagoon kulmin oo is arag ayaad ifurtay wax ciddana layguma laha wax soo ceshiyahoo meesha kaaga banaana ma jiro falqawlu qawluhaa warkeedaa la qaadanaya liana alsla cadam lwai inaan jimaac dhicin ilan waa ficile alaslu fi ficl cadam maanta guurna ma jiro haddaynu guur ilaalin lahayn guur ma jira waa kan furiinku yimid marka iyadoo la kala furan yahay ayuu isagu leeyahay ciddaad ku jirtaayoo jimaac baa jiray waxaan leenahay asalku waa inaan waxba jirin walaa tasixu rajcatu soo celintu ma asaxdo ilaa bilqowl hadal un ku asaxda waa inuu afka kaga dhawaaqo wahuwa an yaquula waa inuu yidhaahdo raajactuhaa waan soo ceshaday ama iyadii uu ku yidhaahdo waan ku soo ceshaday aw irtajactuhaa irtajatuha iyo isku mid aw amabase radadtuhaa laakiin ilaya waayahay radadtuhaa ilaya taa waa ku daro xag waan soo ceeshaday un iyaduna weeyaan wain qaala hadduu ihahdo amsaktuhaa waan haystay faqad qiila waxaa la yihi tasixu rajcadii way asixi yani waxay noqon sariix lafdigu wa qiila waxaa kaloo lii laa ma ansaxayso yani ilaa biniya oo rajcadu sideeda lafdi sariixana way ku ansaxaysaa kinaayadii aanu soo sheegi jirna way ku ansaxaysaa haddaba amsagtoodan waxaa la isku haystaa ma sariix baa mise waa kinaayo laba qowl ama eh, laba markaa waji laakin waxaa rajaxan inay sariix tahay waayo qur-aankii baa fa imsaakum bimacruuf inaad markaa si wanaagsan uhaysataan haysigu markaa waa soo celintii wain qaala hadduu ihahdo tasawajtuha waan guursaday aw nakaxtuha waan guursaday oo isku miduune faqad qiila waxaa la yihi laa tasixu waxaasi soo celin ma noqonayso waan guursaday maxay tahay ila horad guursatay waan soo ceshaday waqiila waxaa la yihi maya tasixu iyaduna way asaxaysaayo dee soo celintaasina waa yani markaa lafdiga waa lasku haya ma kinaaya mise waa sariix marka hadduu ula jeedo waan soo celiyo niyadiisu ay sidaa tahay waa sax lakin haddaan waxba niyeysan waan guursaday uu yihi waba waxba kama jiraan wal awalu adhaaru ka hore oo markaa odhanaya haddii aanay niya jirin waan guursaday kuma soo noqonayso iyaa xoog badan walaa yasixu ma banaan ma ansaxayo tacliiqu rajcati soo celinta in lagu xidho calaa shardin shardi sida inuu yidhaahdo haddaad rabtid waa kusoo ceshaday haddaad rabtid waa ku soo ceshaday hadda miyuu soo celiy mise muu soo celinin waxba ma soo celin waxba muu soo celin maxaa yeelay soo celinta isaga ayay ku xidhan tahay iyadoo hadday doonto iyadoo aan ogolayn buu soo ceshan karaa walaa tasixu ma asaxayso fii xaali ridda isagoo aan muslimba ahaynoo ridoobay inuu yidhaahdo waan soo ceshaday gabadhii aan furay ma ansaxayso waayo murtadku waba ma guursan karo wabana ma soo ceshan karo wain ikhtalafa hadday iskhilaafaanoo faqaala uu yidhaahdo raajactuki waxaan ku soo ceshaday qabla inqidaai lciddati intaana ciddadaadu dhamaan wa qaalat iyaduna ay tiraahdo bal inqadat ciddati ciddadaydii oo dhammaatay ciddadaydii baa dhammaatay uma raajactani markaas haddana tini waan ku soo ceshaday ee mararka qaarkood nin kalea bay iska guursanaysaa maogtahay markaasuu odhanaya maxaad guursan waa ku soo ceshade way dhacdaa qaarkood hadday doonaan intay soceshii ku dhawaaqaan ayaana iyadana u sheegin deetana iyaduna intay iska iska tirsato oo iska cida baxdo oy hasaabo iska bilowdo yaaba laga yaaba ina nin la heshiisaba qofk odhi lasoo doonay iyo ninkiina halkan marka suulay waa nin kusoo celiyey adigaaba furanba waaba kusoo celiy rajactu baa markiiba markuu hadalkaa leeyahay haddaanay ciddadii ku jirin oo ciddadii ay baxday markhaati ayaa laga rabaa inuu keeno inuu rajactu yihi haddii kale waba ka socon maayaan haddaba hadday iyadii qirtay inuu rajactu yihi oy tirahdo waa tiriye laakiin kolkaad sidaa lahayd waxay ahayd goor ciddadeedu waa dhamaatay waa markaa markaa hadalkan imanaya waa tiriyo way jirtay laakiin goor ciddadaydiiba dhamaatay iyaad sidaa tiri bay tiri wuxuu yihi adaba maaa keebaa la rumaysan eeg imika inay ciddadii dhamaatay way isla qirsan yihiin inuu soo celin ku dhawaaqayna way isla qirsan yihiin laakiin siday u kala horreeyeen baa la garan laayay soo ma fa in kaanat ilmar'atu sabaqat hadday gabadhu ka hormartay bidacwa inqidaa'i lcidda sheegashada inay ciddadii dhamaatay ay sheeganayso oo isagiioo aan rajactu odhanin ayay iyadiiba iyadaa ka hormartayba dadka iyadaa isu sheegto ciddadii way dhamaatay iyadaa taa sheegatay markaasuu yihi waa niga kusoo ceshaday markaa waa markay iyadii sheegatay kadib in ciddadii dhamaatay ayuu yihi waanigii ku soo ceshaday marka fain kaanat ilmaratu hadday gabadhu ka hormartay fain kaanat ilmaratu sabaqat hadday gabadhu ka hormartay bidacwa inqidaai lcidda sheegashada ah in ciddadii dhammaatay uma qaala rajulu markaa kadib ninkuu yihahdo kuntu raajactuki waanigii ku soo celiyey falqowlu qowlaha warkeedaa la qaadanaya maxaa yeelay goor ay iyadu tii ciddadii baa dhammaatay ayuu isaguna leeyay waanigii ku soo ceshaday markaa kan warkiisa hor sheegtay baa la qaadanayaabay leeyihin kol haddii marka labadiiba ay isku waafaqsan yihin in kelmadana lagusoo lagu dhawaaqay ciddaduna ay dhammaatay kaa imika hor hor yidhi ayuunbaa la qaadan wain sabaqa arajulu bidacwa rajca haddii isagu sheegashada rajcada iyo soo celinta uu ku hor dhawaaqay uma dacad markuu ku dhawaaqay kadib iyaduna ay sheegatay hiya inqidaa alcidda in ciddadu dhammaatay ay sheegatay falqowlu qowluhu kaa hor yidhi ayaa mar walba la qaadanayaa wain aqaraa macan hal mar hadday ku wada dhawaaqeen falmadhabu madhabku waxa weeye ana alqawla qawlulmara gabadha ayaa warkeeda la qaadan waayo waxaa laga soo qaadayaa ciddadiioo sidaa u dhamaatay inuu isaguna rajacdii ku dhawaaqay oo hal mar ay isla dhaceen dhamaadkii ciddada iyo dhawaqiisii de waxa weeyaan mar haddii ay hal mar isla wada dhaceenna soo ceshi ma jirin ciddadoo marka waxa wey ciddadoo dhammaan inaad adigu soo celintii ka dhamaata la doonaya waan ku soo ceshaday tiraahdo intaa weli ciddadii dhamaan waqiila qiil baa la yuqracu baynahuma loo qori tuuri lakin waa daciif wuxuu yihi waidaa alaqa lxuru imraatahu ninkii xortaha hadduu xaaskiisa furo duuna halaai saddex dalqood wax ka yar aw alaqa alcabdu imraatahu alqatan ama addoonkii uu dalqad keliya furo uma rajacat ilayha haddana ay usoo noqoto birajcatin soo ceshi uu soo ceshada ay ugu soo noqoto aw binikaxin ama guur cusuba oo intay ciddadii ka dhamaatay isagii aan dalqadii ka dhamaan ba iyada ciddadii ka dhamaatay markaasuu dib usoo guursaday guur cusub haye imise dalqadbu imika leeyahay caadad waxay la soo noqon uun bimaa baqiya intii u dhinayd min cadadi alaaq dalqadaha intii u dhinaa iyadoo marka laba dalqadood ku furan ayay cidda baxday saasay markaa ku baxday dib buu usoo doonay guur cusub buu ku guursaday imise dalqadood baa uharsan midun baa uharsan xataa haddii nin kale ay soo martay kol haddaan dalqadii hore dhammaan xataa inay nin kale soo martaa macna ma samaynayso oo saxaabo dhowra iyaa sidaa fadwootay in aan ninkaa kale ay soo maraysaa kol haddii dalqadihii aanay ka dhammaanin in aan waxba soo kordhinaynin wain alaqa alxuru mra'atahu alaaan haddiise uu markaa saddex dalqadood ku furay aw alaqa alcabdu imra'atahu alqatayn ama addoonku dalqadii ku furay yani haddii dalqaduhu ka dhammaadeen xarumat caleyh xaaraan bay ka tahay mana soo ceshan karo mana soo guursan karo xataa tankixa ilaa ay guursanayso zawjan hayrahu nin kale ilaa ay nin kale guursanayso oo meherkoo keliya bay wayaahaa fi lfarji weliba uu qubulkii uga tegayo oo jimaacayo weliba qubulkana uu ka jimacayo farjig imka waa maarata waa qubulki waa meeshii xalaasha wa adnaahu inta ugu yari jimaacaasi an yuayiba axashafata fi lfarji waa in xashafadiisii ay markaa xubinkeedii ku maqnaato intaasa ugu yar fain kaana majbuuban haddii ninkan mid markaa xubinkiisa qaybi go-an tahay oo wa baqiya min adakar xubinkiisa ay ka dhima ka harsan tahay qadru lxashafa wa xashafadii leeg oo intii uu ku jimaaco axalaha saasuu ku xalaalaynayaayo dee waxa weeyaan yani hadhow tolo hadday isaga kala tagaan ninkii kale way ku noqon kartaa laakiin haddii aanay waba meesha ku harsanayn oon ku jimaacba meesha aanay jirin ama aan jimaac dhicin waxba kii hore xalaal noqon maysa hataa kan iskala noqdaan ay isfuraan kii hore xalaalo ma aha sida xadiidkii saxiixa aba uu tusinayay imraatu rifacat alquradi wain waiahaa rajulu bishubha hadduu nin ku qaldamo gabadhii saddexda lagu furay oo wau shubha uula yimaado aw kaanat amatan ama ay addoonba ahayd gabadhan saddex dalqadood lagu soo furay oo fawatiaha almawla sayidkeedii uu la mucaamilo jimaaco lam taxila ninkii hore xalaal noqon mayso maxaa yeelay xataa tankixa zawjan ayaa la inay nin cusub guursato maha sayidkeedii wa in waiahaa zawjun fii nikaaxin faasid haddii uu mid guursaday oo uu jimaacay laakiin nikaaxu aanu nikaax ansaxa ahayn sida nikaax bilaa weliya mid baa bilaaweli iskaga guursaday markaasuu la aqal galay markaasay haddana kala tegeen kii hore miyay ku noqon kartaa fa fiihi qawlaan laba qowl baa kusugan saxuumaka xoogga badani waxa weeye annaha laa taxilu xalaal uma noqonaysa kii hore maxaa yeelay xataa tankixa zawjan hayrahu waa inay zawj guursato kana zawj ma aha kor haddaan nikaaxiisu ansixin zawjba ma ahaba wain kaanat amatan hadday adoon ahay oo fa malakaha zawju uu ninkeedii milkiyey qabla an tankixa zawjan hayrahu eeg nin baa addoon qabay weeyaan addoon buu guursaday saddex dalqadood ba haddana ku furay kolkuu saddex dalqadood ku furay ayuu haddana iibsadayba gebigeediiba ilan waa addoon waa la iibinayaa soo ma waabuu iibsadayba maxalaashanayaa haddaba imika wuxuu yidhi Eh, famalakaha zawj ninkii ninkii markii hore qabay iyaa iibsaday qabla an tankixa zawjan hayrahu intaanay nin kala guursan ayuu iibsadayba lam yaxila lahu waطuhaa bimilki اlyamiin ugu xalaaloobi mayso lahaanshaha inuu kula mucaamilo ku jimaaco ugu xalaalaal noqon mayso mar hadday markii hore dalaaq xaaraan kaga noqotay wa qiila qiil baa la taxilu may way kala duwan yihiin imika guur maahee waa lahaanshae waa xalaal buu qiilkaasi leeyahay laakiin walawalu asaxu ka hore ayaa xalaal falaa taxilu lahu ba aad u tiri xalaal uma aha marka ama guur ha noqoto ama wax kale ha noqoto wain allaqahaa alaaan hadduu ninkeedii saddex dalqadood ku furay qofkii dumar ahayd waqaaba canha ay kala maqnaadeen uu ka maqnaaday ama iyadabaa meesha ka tagtay ama isagaa ka tegey aduu muddo laysma arag kadib baa lays arkay fadacat waxay sheegatay anaha tazawajat bizawjin axalahaa lahu war waanigii nin kalena guursaday ee kiina kala tagnay bay tihi oo da imika inagu waa isku xalaal baynu isku nahay bay tihi way kala maqnaa in laisma ogeyn isagu in la guursaday ma oga markhaatiya waxbana umay keenin laakiin iyadii un baa ku tidhi haddii imika damac kugu jiro xalaal baynu isu nahayo dee nin kalean anagu isa soo marnay isagana qalbigiisa kuma xasilinoo inay run sheegayso umuu malaynin haddaba kuriha low ninkaa waxaa loo karaahiyeystaa an yatazawajaha inuu guursado eeg xaaraan weyaan ma odhan shaba hadduu og yahay de iyadoo hadalba male hadday markhaatiga keentana hadal male hadduu is yidhahdo waa runteedna iyaduna hadal male waa runteed hadduu is yidhahdo wuu iska guursan karaa inuu soo cadde bal inaga soo hubi way fiican tahay inuu iska hubiya laakiin waxba maaragtay kagama xidhno haddii laakiin uu ka shakiyo u isyidhaa malaha waa iska hadlaysa ama waxaa tahay isyidhahda bay leeyihin waa beenti meel martiina ma jirto waa un karaahiye xaaraan maaha baa la yihio de way dhici karaysaa waxaan ay sheegatay wax suuragala weeyi sideedabana de qofka dumara markuu ninku guursanayo miyuu odhanayaa caddayn nin kale aanad lahayn oon cidi ku qabin mise waxaa ku filan inay tiraahdo war war madax banaanaaye de haddaad diyaarta soo diyaargarow saasuubaa ku filan soo iyadoo ay jiraan de kuwa fawaajid meel walba dad xumxumigoy jiraan waa in jiraan kuwa iyagoo la qabo haddana intay niman kale la sheekaystaan muxuu ahay weliba lasoo doono la mehersadaa jira iyadoo taasi jirto haddana taasi keeni mayso in ninkii gabadh ay heshiiyaanba la yidhaahdo iska hubi inay nin leedahay iyo in kale oo caddayme iyo waxyaala raadi la odhan maayo iyada warkeedaasunbaa la qaadanayaayo waxaa lagu dhisayaa baab lilah halkaa ku joogo wsala allahu wasalam alaa nabiyina maxamedi wallahu aclam hadduu addoontii la licaantamo deedna iibsado ma u banaan tahay kol hadduu licaanba meesha soo galo ina iman doonta insha allahu tacaala laa taxilu lahu abadan weligii xalaal noqon mayso